بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب السدس والسدس فرض سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجن والأخت بنت الأب ثم الجدة وولد الأم تمام العدة فالأب يستحقه مع الولد وهكذا الأم بتنزيل السمن وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يغفو إثره ويحتذيه وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين والجد مثل الآب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة أو أبوان معهما زوج وريث فالأم للثلث مع الجد تريث وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأبي وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات bismi illaahi raxmaan raxiim matnigan aan haysano oo kale haddaad haysatiin laba meelood buu khalad kaga jiraa khaladka koobaad waa beytka ugu dambeeyeen hadda dhammayni beytka ka horeeya watasqط اlbucda bidaati اlqurbi fi lmadhab اlأwlى faqul lii buu ku daayay faqul lii faqul lii xasbi xasbi baa ka maqan sidaan filayo soo xasbi idinma qorayo waaye matnigaygan haddaba xasbi baa ka maqan cidda haysata xagga kale markaynu arkayno beytka lixaad beydka lixaad markaan bilaabaynay waljaddu milu abi cinda faqdihi fii xawsi maa yusiibuhu halkaan ereyga ka dambeeya khalad baa dhacay fii xawsi maa yusiibuhu waa ma abuu qoray haddana godaal qura oon la geranin wa godan xaraf godaniba ma jiro waa godaal qura ma gaaru qoran iyo godaal qura iyo dihi dih waradihi bay ahayd wamadihi bay ahayd baan doonaya wamadihi bay ahayd madihi madihi ma haysin ya wamuddihi buu qorayaa wamadihi bay ahayd daba madihi taasina shukran baabu sudusi waa baabkii suduska culima halkan waxaynu kaga hadlaynaa baabkii suduska ciddii wax ku dhexli jirtay dabdu dawi lfuruudi min baxri rajaz ama dabdu dawi lfuruudi min haada arajaz khudhu murataban faqul habaa dabaz habaa dabaz dabaz zaa'idaasaan maraynaa zaa'idaasi waa suduskii zaa'id waxay ahaan jirtay tir ahaan imisa toddoba ayay ahaan jirtay cidda sudus wax ku dhaxashaa waa toddoba toddoba qof ayaa sudus wax ku dhaxlaya sheekhu beytka koobaad buu ku caddeeyo oo wuxuu yidhi wasudsu fardu sabcati min alcadad toddoba qof ayaa suduska wax ku dhaxla toddobada suduska wax ku dhexla bal hadda ila eg waa labada waalid aabbiyi hooyaan uga jeednaa iyo labada awow awowiya ayeyaan uga jeednaa labada waalid aabbiyo hooyo iyo awowgiya ayeeyada emisaynu maraynaa afar baynu maraynaa sow maaha bintulibni iyo ukhtun liabin bintulibni iyo ukhtun liabin waladulum waladulum toddobadaasaa wax ku dhaxla toddobadaa labada waalid buu u horreysiiyo ilaahay baa qur'aanka ku caddeeyey subxaanahu wa tacaala wuxuu rabbi leeyahay wali abaweyhi likulli waaxidin minhuma sudusu weliabaweyhi aabbihii iyo hooyadii waxaa u sugnaaday likulli waaxidin mid kaste gaar ahaantiisa waxa ugu sugnaaday oo minhumaa labadaa ka tirsan asudusu aayadda qur'aanka waxaa la yidhi maxaa talow likulli waaxidin laamkan jaariya majhuurka loo soo laba celiyey ila weli abaweyhi waa jaariya majhuure weli abaweyhi asudusu maxaasaa loo odhan waayey ilan hadalka kooban baa ayaa la doon jiray weli abaweyhi labadiisa aabbo meydka labadiisa aabbo oo aabbihii hooyadii ah waxa u sugnaaday asudus haddii la odhan lahaa sudus waxaa la moodi lahaa inay suduska wada leeyihiin oo loo qaybinayo aabbaha iyo hooyada hal sudus ilaahay wuxuu doonayaa inuu inoo tilmaamo sida ayeeyooyinka suduska loogu qaybiyo ama sawjooyinka rubuca loogu qaybiyo ama sawjooyinka thumunka loogu qaybiyo inaan aabbihii iyo hooyada suduska loogu qaybinaynin oo maxaa dhacaya aabbihii iyo hooyada mid kastiba kelidii ayuu sudus madax bannaan leeyahay rabbi likulli waaxidin buu yidhi oo ixtimaalkii halkaa gelayey ayaa likulli waaxidin minhumaada laynagaga saaray likulli waaxidin mid kaste oo minhumaa aabbihii iyo hooyada ka mid ahi wuxuu keligii leeyahay asudusu aabbaha iyo hooyadu haddaba sudus bay wax ku dhaxli shuruuda ayaa meesha jira oo shuruudahaa jira dartood ayaa loo odhanayaa aabbuhuna sudus ha tago hooyaduna sudus ha tagto waxaa kaloo jiro oo sudus ku dhexlaya awowga iyo ayeeyada awowga iyo ayeeyada ayaa iyaguna sudus ku dhexlaya sheekhu uu tilmaamay oo wuxuu yidhi waljaddu milu labi cinda faqdihi bartaa suduska uun hala tago oo suduskii uun hala geeyo suduska waa lagu ijmaacay in awowga uu sudus ku dhaxlayo sababtuna aayaddii aabbaha sheegaysay unbaa loo deliishaday oo waxa weeye lianna aljadda yusamaa aban aabbaha awowga aabbaa lagu magacaabaa oo nebi ibraahim nebi ibraahim waa kii lagu soo daray markii nebi yacquub uu lahaa maada tacbuduuna min bacdi maxay yidhaahdeen maa min bacdi maxay qaaluu nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabbaa'ika yaa ka ahaa wa ilaaha aabbaa'ika haye maxayay tiriyeen waxay tiriyeen yacquub iyo ismaaciil iyo yaa kamid mid ahaa isxaaq iyo baan doonaya isxaaq iyo ismaaciil iyo waxay tiriyeen ibraahim iyo kolkaa hadaba awowga waa inuu yahay aabbo wa ilaaha aabbaa'ika inta la yidhi aabbayaasha ilaahooga ayaa aabbayaashii awowgii lagu soo daray awowyadii lagu soo daray ilahay caabudi jireen kolka waxaynu ognahay culimo awowga waxaa loo deliishaday inuu sudus ku dhaxlayo isla aayadda loo deliishaday ee aan haynay inay ku dh inuu aabbuhu sudus ku dhexlayo ama aabbaha iyo hooyadu inay sudus ku dhexlayaan taa lafteeda ayaa loo deliishaday oo taasaa deliil u ah waxay culimmadu yidhaahdeen cidda suduska wax ku dhaxlaysa ee sudus tegaysa waxaa ka mid mida ah alkhtu liab oo maca alakhawaad ah ashaqiiqaad ukhtada liabka ah oo akhawaadka macooga ah sudus bay ukhtadu qaadan akhawaadkuna uluaan bay qaadan e, alakhawaad markay macooga tahay takmilata uluayn bay isla qaadanayaan sida lagu ijmaacay waxaan doonaynaa waa ukhta liab ama akhawaad liab oo maca ukhtin shaqiiqa ah maca ukhtin shaqiiqa ah maca ukhtin shaqiiqa markaynu nidhaahno maca ukhtin shaqiiqa ukhtada shaqiiqadu nus bay qaadan akhawaadka liabkaa ama ukhtada liabkihina sudus bay qaadan iskugeyntooduna ulusaan bay isla qaadanayaan mas'aladaasina waa mas'alo ijmaac uu ku guntamay oo welibana waa lagu ijmaacay inay ukhta liab sudus qaadanayso markay ukhta shaqiiqa meesha joogto waxaana looga qiyaastay bintulibni maca binti maca maca bintina iyaguna sidoo kalunbay ahaayeen oo bintulibnigu maca bintin markay joogto iyaduna bintulibnidu sudus bay tegi jirtay iyo waxaa kasii badani sudus bay wax ku dhexli jireen takmilata huluayn bay isla noqonayeen masaladaasina waa mas'ale ijmaac iyadana uu ku guntamay waxaana loo deliishaday xadiid baa loo deliishaday qowl ibni mascuud baa loo deliishaday uu odhanayey laaqdiyana fiiha biqadaa'i nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed siduu xukumay ayaan xukumi wuxuu idhi lilbinti annisfu walibinti libni assudusu takmilatu huluhayn wamaa baqiya falilkhti xadiidka bukhaari baa soo saaray kolka haddaba qowlkaa laftiisa oo xukun ahaan marfuuc iska ah oo la aqdiyanna biqadaa'i nebiyi uu leeyahay sala allahu calayhi wasalam oo caddaynayo inuu nebi maxamed sidan xukumay ayaa culimmadu ay u deliishadeen bintada yari bintulibnidu inay sudus qaadanayso markay maca bintin tahay oo binto kale meesha ay joogto sudus cidda qaadata ayeeyada ayaa ka mid ah ayeeyooyinku hadday farabataanna na sudus uunbay isla qaadan hadday ayeeyooyinku mid qura yihiinne sudus uunbay qaadan ayeeyadu iyaduna waa ree sudus oo sudus ha qaadata ayaa la leeyahay waa ayeeyadii waxaa kaloo suduska qaadanaya weladulumka oo ilaahay baa qur'aanka ku sheegay oo yidhi walahu akhun aw ukhtun falikulli waaxidin minhumaa asudusu hadda markay wada socdaan maaha mid kastiba gaar buu sudus u qaadan ma aha falikuli waaxidin waa markay keli keli yihiin mid kastiba sidiisuu sudus u qaadan haddaba toddobada qof ee ree sudus loo yaqaan ama suduska wax ku dhaxlaa culimo horta waa toddobadaa sharaxoogii aynu eegno sheekhu laba siyood buu u sharxay mar wuxuu eegay isaga oo wuxuu eegay si ijmaaliya oo labada beydee u horeeya labada beydee u horreeyuu toddobadaba ku soo ururiyey marna wuxuu eegay si tafsiiliya ayuu u eegay oo tafsiili markuu u eegayo waxaan arki doonaa inaan labada beydee hore ahayn inta kale oo dhan uu ku sharxi doono hadduu rabbi ogolaado baabu sudusi waa suduska ciddii wax ku dhexlaysay waa toddobadii qof wasudsud suduskii gabayga wasudsu marka la yidhaah wasudsu waxaa loo reebayaa daalka wasudsu ku jira lidaruurati shicir baa loo reebayaa suuq daalka waa la reebi liyaصixa alwasnu baa la yidhaahdaa liyaصixa alwasnu wasudsu suduskii wasudsu sudusku fardu sabcatin toddoba faralkood weeye toddoba ayaa loo fardiyey ereyga suduska ah wasudsu fardu sabcatin toddoba ayaa loo fardiyey oo min alcadadi tira'a toddoba qof baa suduska qaadan waa mubtade iyo khabar wa sudsu fardu sabcatin mubtadaha iyo khabarkaa khabarka waxaa la yidhi waa min tacbiiri اlmasder wa iraadati ismi اlmafcuul wa sudsu suduskii mafruudun waxaa loo fardiyey lisabcatin min alcadadi ama mafruudu sabcatin toddoba ayaa loo fardiyey suduska oo toddoba qof baa sudus wax ku dhaxlaya toddoba qof ayaa sudus wax ku dhaxlaya oo waa mafruudu sabcatin oo min alcadadi tiro ah faralkaa mafruud baa looga jeedaa baynu nidhi min alcadadina culimmadu waxay yidhaahdeen ereygani dheeraad buu meesha ku yahay min alcadadi ah waa takmilatulbeyd oo gabayga ayaa lagu dhammaystirayaa takmilo uun faa'iido male min alcadadidaasi aan ahayn tasxiixu nadmiga gabaygaa jabaya haddii min alcadadi laga tago laakiin looma baahna min alcadadidaa gabaygun baa lagu toosinaya ee la soco wasudsu suduskii mafruudu sabcatin toddoba ayaa loo fardiyey oo loo waaj loo faral yeelay ama loo qadaray toddobada oo min alcadadi cadad iyo tiro ka tirsan abin aabbihii ayaa loo fardiyey oo aabbuhu sudus buu qaadan waxaa la shardiyaa farac waarisihi markuu aabbaha la joogo abin waa aabbihii oo macal farcil waarisi farac waarisa ah haddaba aabbuhu suduska laba jeer buu qaataaye marna waa sudus faqad ah marna waa sudus maca tacsiib ah labadaas aabbaha loo qaybiya sudus markuu qaadanayo hadduu meydku wiil ka tegey ama wiil wiilkiisii ka tegey ama wiilal badanba uu ka tegey aabbuhu sudus mooye wax kale uu qaadan karaa ma jiro meel kale aabbuhu kuma dhexli karo oon sudus ahayn hadduu meydku inan ka tegey ama inan inantii uu ka tegey ama hablo dhexlo uu ka tegey aabbuhu intuu sudus yimaad uu yidhaahdo sudus baan ku dhaxlayaa ayuu haddana inta soo hadhay inta soo hadhay ayuu odhanayaa casa baan hay laba gacmood buu aabbuhu wax ku qaadan meydku farac waarifo oo dhadiga markuu ka tago waa sudusnimo iyo iyo casabanimo aabbuhu wax ku dhexli meydku haddii uu farac waarifo oo lab ah ka tagana sudus faqad ah ayuu wax ku dhaxli oo meel kale oo uu wax ka soo gelayaa ma jirto casaba uu sheegan karaana ma jirto ilan jihada furuuca furuuca iyo usuusha furuucda xoog badan oo furuucda ayaa qawiya baa la yidhahdaa wasudusu suduskii fardu sabcatin toddobaa loo qardaray oo min alcadadi cadad iyo tira'a abin aabbihii baa loo qadaray wa ummin hooyadiina waa loo qadaray hooyaduna sudus bay qaadan waa laba shardi markay meesha joogaan labada shardi waa maca alfarci alwaari farac waarisa oo meydku uu ka tegey markuu jiro haddaba faracaa waariska ah waxaa soo hoosgelaya labkii waxaa kaloo soo hoosgelaya dhadigii waxaa kaloo soo hoosgelaya khumsihii waxaa kaloo soo hoosgelaya waladu sulbigii waxaa kaloo soo hoosgelaya banaatul ibnigii ama maxaanku dhaha khunsihii ibniga ama ibnigu ibnigii baa soo hoosgelaya iyo iyagoo jamacaba farac waarie hadduu meydku ka tago hooyadu sudus ayay tegeysaa oo waxay wax ku dhaxlaysaa sudus buu noqon sudus ha ku dhaxasho waxaa kaley hooyadu sudus tegeysaa haddii farac waaria una meesha joogine uu meesha joogo cadadun min alikhwa waalakhawaat ikhwo jamaca iyo akhawaat jamaca waa shan iyo afartan mas'ale baynu nidhi koob iyo siddeetan mas'alo weeyi mas'aladani ayay noqotaa halka horena waan ku soo marnaye koob iyo siddeetanka mas'alo waxaa laga jarayaa lix iyo soddon waxaa kuu soo hadhay shan iyo afartan suuro shan iyo afartanka suuro ayay walaaluhu hooyada ayay sudus geynayaan shan iyo afartankaasi koob iyo siddeetan bay ka yimaadeen waa sagaal sagaal lagu dhuftay baa la yidhaha sagaal sagaal lagu dhuftay sagaalkaa sagaalka lagu dhuftayna waxay ka soo baxayaan inuu akh meesha joogaa uu shaqiiq yahay iyo inay ukhtada meesha joogtaa shaqiiqo tahay iyo inuu khunsaha meesha joogaa shaqiiq yahay waa saddex shaqiiq iyo saddexdaasoo saddexduba ab ah iyo saddexdaasoo saddexduba um ah sagaal baynu haynaa sagaalkaasaa la ysku dhufanayaa markaa sagaal sagaal lagu dhuftay baad odhanaysaa wixii mufradihi hooyada ma xijaabo akh qurhii ma xijaabayo ukhto qurhiina ma xijaabayso hadday lishaqiiq yihiin iyo liab yihiin iyo lium yihiinba khunso qurhiina ma xijaabayo kolka waa laga saaraya lix iyo soddon suuraa laga saaraya waxaa inoo soo hadhaya shan iyo afartan suuro oo walaaluhu hooyada ay ka kaxaynayaan uluснimada oo ay geynayaan sudusnimada oo sudus ha ku dhaxasha la odhanayo haddaba hooyadii labadaa shardi marka la helo ayaa la odhanaya hooyadu sudus u ha ku dhacasho oo sudus ha tagto waxay culimmadu isweydiiyaan hooyada laba qolo ayaa labaduba uludka ka rara oo suduska geeya waa aya labada qolo ee hooyada intay uludka ka raraan suduska geynaya waa ayaya ayaynu nidhi waa farac waarisa iyo iyo cadadun min alkhwa haddaba hadday hooyadii meyduu dhinto uu ka tago farac waaria uu ka tago walaalo tacaduday uu ka tago hooyadii hooyadu halkay ku dhaxlaysaa sudus talow haddaba hooyada yaa suduska geeyey ma faraca waarifka ah waxdahu baa sudus geeyey mise ikhwada ama akhawaadka mutacadidka ah keligood baa sudus geeyey mise labadoodan baa iscaawiyey baynu nidhaahnaayo labado mid kastaba sudus buu geynaye labadoodan baa iscaawiyey oo hooyada sudus geeyey horta hooyadii yaa suduskeeyey culimmadu mas'aladaa way ka hadlaan labadaba haddii la wada waayo hooyada cidda suduska ku tuurtay yaynu ka dhignaa baa la leeyahay oo yaynu odhanaynaa buu geeyey yaa xijaabka loo idaafaynayaa oo hooyada xijaabay waxaa la tilmaamaa faraca ayaa hooyada xijaabay baa la odhan faraca ayaa suduska geeyey oo ikhwada iyo akhawaadka ayaa suduska geeyey la odhan maayo laba sababood baan loo odhanaynin oo faraca loo dooranaya inuu faracu hooyada suduska geeyey faraca koobaad waxa weeye horta asalba ikhwadu xawaashi bay ka socdaan xawaashidii meydka faracanina waa faraco waa jihada ugu xooga badan labada jiha kale xoog badan marka xawaashida la eego alxawaashi alqariiba iyo alfuruuc marka la eego awoodda waxaa iskale baa la yidhaahdaa alxawaan alfuruuc baa iskale holka saa waa inaan furuucda u doorano cidda xijaabka loo idaafaynayo ee waxbay xijaabtay la odhanayo waa inaynu furuucda ka dhignaa ila furuucda ayaa muhiimahe oo xoog badana sababta labaadna waxaa jira ikhwada iyo akhawaadka waxaa ka mid a kuwo hooyadii kusoo dhowaaday hooyadan ay xijaabayaan kusoo dhawaaday oo uludka ay ka xijaabayaan kuwo kusoo dhawaday ikhwadii lumka ama akhawaadkii lumka ahaa hooyay ku soo dhawaadeen meydkaba ugu soo dhawaadeen oo dhaxalkaba ay ku heleen haddana tay ku soo dhawaadeen bay durkiyeen oo uluay ku durkiyeen suduskeeyeen war bal inta laga maarmi karayo kuwaasi waa waalidin waalidinka arrinta inaan odhanin ilan waalidkiibay durkiyeen aynu ka warwareegno oo ubadka iyo meelo kale aan kaga warwareegno markay isku soo baxsadaan ayaa la odhanayaa dee meesha haye iyaga wax durkin kare inta kale kol hadday ah, furuucda meesha joogto xagga furuucda aynu eegno uma binti bnin bintu ibnigi ibniga inantiisii ayaa sudus ku dhaxlaysa waa tii saddexaad bintu bnin iyo waxa ka badan waa banaatulibnigiibaa sudus wax ku dhaxlaya bintu ibni ibnina waa lamid uun meeshay dooniba ha joogte eh. bintulibnidu iyaduna waa ree sudus oo sudus bay ku dhaxlaysaa hadday banaad jamaca yihiinna sidoo kale sudus uun weeye laakiin waa markay la joogaan baa la yidhaha bintulibni ayay la joogaan bintulibni ayay la joogaan bintulibni markay la oo eh, bintay la joogaan baan doonayaa cafwan bintu sulbi bay la joogaan bintu sulbi oo bintu sulbidan ay la joogaan ayaa nuskii qaadatay iyaguna sudus bay qaateen takmilatu ulusayn bay isla qaateen haddii haddaba bintu ibni ibni uu meydku ka tago bintu ibni ibni awowgii labaad inanuu u yahay oo inanku awowga u ahaabaa sii dhalay iyo bintu eh, bintulibni inanu awowgii koobaad u yahay labadaasuu ka tegey bintulibnigana bintusulba unbay ladere la manzilo noqonaysaabaa la odhan bintu ibni ibniguna bintu ibni unbay la manzilo noqonoo midna nus bay qaadan midna sudus bay qaadan oo sidaasay iyaguna ku wada dhexlayaan baa la leeyahay dhexalkoogu sidaa ha noqdo uma bintibnin inanka bintadiisii ayaa loo faral yeelay suduska wajadin awowgiina waa loo faral yeelay awowga aabbahaa looga qiyaastaye waa markuu farac waarifihi jiro lab iyo dhadi kuu dooni ha ahaadee waxaa lagu leeyahay awowguna sudus buu tegayaa oo sudus buu wax ku dhaxlayaa uma aljadda waalkhtu walaasha bintul abi aabbaha inantiisa ah waalkhtu bintul abi walaashii aabbaha inantiisa ahayd waa ukhto liab halkaa walukhtu miyuu idin goday walukhtu ma xarakaynaya horta ma idiin goday laakiin walukhtu wuu inoo goday oo wuu hoos dhigay idinka hoos dhigga ayaa ka fiican oo kuwii horuu ku cadfan yahay haddii la godo qolooyinka qaar baa godaye aba mubtadaa laga dhigay khabar baa ka xadfan walukhtu walaasha bintulabi aabbaha inantiisa ah falaha ulusu falaha sudusu lahaa sudusu sudus baa usugnaaday ama lahunna sudusu sudus baa usugnaaday oo sudus bay tegaysaa ukhtadu liab markay tahay oo ay la joogto ukhto shaqiiqaa haddaan iska kasrinana waa sida fiicanba fardu sabcatin toddobaa loo faral yeelay oo min minal cadadi tiraa abin baa loo faral yeelay abin ummin wa ummin baa loo faral yeelay uma binti bnin baa loo faral yeelay wajadin baa loo faral yeelay walkhti baa loo faral yeelay halkaasay ku xidhan tahay walkhti marka la kasriyo walkhti walaashii baa loo faral yeelay bintilabi aabaha inantiisa ahayd uma aljadati ayeeyadii baa loo faral yeelay ayeeyadu ama ayeeye hooye ha ahaato ama ayeeyadu ayeeye aabba ha ahaato ayeeyaduna sudus bay qaadan hadday mid qura tahayna keligeed baa suduska qaadan hadday mutacadid noqdaanna suduska ayay wada wadaagayaanoo ree sudus bay isla noqonayaan suduska ha wadaagaan uma ljadati ayeeyadii baa loo faral yeelay wa waladulummi hooyada ilmaheegu waa akhli uma ah ama ukhtali uma ah, oo faqad ah inuu waaxid yahay baa shardiya ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado ama khunse ha ahaado waxaynu leenahay wa waladulummi isaga waa la godayaa oo tamaamul cidda baa khabaru ah ummi hooyada ilmaheegii tamaamulciddati tirada isagaa dhammaystiraya oo akha liumka ah ama ukhtada liumka ah ama khunsaha liumka ihi isna sudus ha qaato oo sudus buu wax ku dhaxli ilayn ilaahay baaba qur'aanka si sariixa ugu sheegay oo tilmaamaye haddaba labadaa bayd si eeg ijmaali ah ayay toddobada suduska wax ku dhaxla inoogu taabteen tafsiilkooga iyo shuruudahoogiina beydadka dambe ayuu sheekhu kaga hadlayaayo intani ijmaal bay ahaayeene iyagoo la tafsiilinayo ayaynu halkan ku arkaynaa biidni illaahi tacaala wuxuu yidhi isagoo hadlaya oo tafsiilka doonaya inuu ka hadlo wasudsu suduskii fardu sabcatin toddoba ku loo faral yeeloo loo qadaray weeye oo min alcadadi tiro ah abin aabbahaa loo qadaray wa ummin hooyadaa loo qadaray uma bintibnin inanka inantiisaa loo qadaray wa jaddin awowgaa loo qadaray walukhti walaashaa loo qadaray bintilabi aabbaha inantiisa ah uma aljaddati ayeeyadaa loo qadaray wa waladulummi hooyada ilmaheegu tamaamulcidda tirada isagaa dhammaystiraya wa waladulummi tamaamulcidda ha dhammaystiro tirada oo tiro dhammaystiran ayaa waladul umka looga baahan yahay buu yidhi falabu aabbihii yastaxiquhu wuu mudanayaa suduskii maca alwaladi ilmamicii ayuu mudan wahaakadaa kan waxaa la mida alummu hooyadiibaa la mida bitansiili samedi allaha samadka ah ee umuurta loola qasdo tansiilkiisa iyo soo dejintiisa ayuu ku mudanaya tafsiilkii baynu gallay sheekhu wuxuu yidhi markaa falabu yastaxiquhu maca alwalad aabbuhu hadduu welad la joogo meydku uu ka tegay weladulweladkuna waa lamide sudus buu tegayaa weladkaasi ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado ama khunse ha ahaado waxa weeye aabbihii suduska ha tago oo sudus buu tegayaa haddaba haddii weladkani maalan lab uu yahay aabbuhu waxaan sudus ahayn uu qaadanayaa ma jiro waa sudus faqad abuu aabbuhu tegayaa hadduu weladkaasi uu dhadig noqdana aabbuhu markuu sudus qaato ee weladkaasi dhadigiihina ah, faralkiisii uu qaato aabbuhu inta soo hadhay ayuu odhanayaa casabannimo ayaan ku qaadanaya oo casabanimu ku qaadan laba dhinac buu aabbuhu marka dhadiga oo kale meydku markuu ilmo dhadiga ka tago laba gacmood buu wax ku qaadani dhinac casabanimuu ku qaadan dhinacna ahlu farad sudusa buu ku qaadan markuu meydku laakiin lab yahay waa sudus aada meydku ilmuhu ka tegay markuu lab yahay waa sudus faqada un falabu aabbihii fa'dani waa tafsiiliyo faaulfasiixa baa la yidhahdo tafsiil bay faa'iideysaa hadalkii horaa la tafsiilinaya falabu aabbihii yastaxiquhu wuu mudanayaa suduska maca alwaladi marka uu yahay waa xaalo maca alwaladi dani maca alwaladi ilma macood markuu macii markuu yahay weladkaasi lab iyo dhadig loo kala qaadi maayo iyo khunfe waa saddex saddexdaasi inay mufrad yihiin iyo inay muhane yihiin iyo inay jamc jamac yihiinna loo kala qaadi maayo saddex saddex lagu dhuftay waa sagaal sagaalkaasi inay waladu sulbi yihiin iyo inay waladulwelad yihiinna loo kala qaadi maayo waa sideed iyo toban sideed iyo tobankaa jeer ayuu aabbu horta sudus tegayaa sudus aabbuu sudus ha tago waa weladkii weladkaasoo lab iyo dhadig iyo khunfatoona aan loo kala qaadaynin iyo isagoo muhane iyo mufrad iyo jamac toona aan loo kala qaadaynin waa sagaal iyo sagaalkuba iyagoo awlaadu sulbiya iyo sagaalkuba isagoo weladulwelada ama ibnulibniya ama dee bintulibniya ama khunalibniya waxa weye sagaalkaa sideed iyo tobankaa jeer aabbuhu sudus ha tago mararka qaarna suduska ahlufaradnima u wehelin mararka qaarna sudus qura ayuu wax ku dhaxlayaa oo sudus qura ku dhaxli aabbihiibu halkaa kaga hadlay wahaakadaa kan waxa lamida waa aabbaha eh alummu hooyada ayaa lamida oo hooyadii aabbihii ku tashbiihiyey waxay ka dhigan tahay haddaba tastaxiqu lummu asudusa maca alwaladi sideed iyo tobankii jeereen hadda haynay ayay hooyadu iyaduna sudus qaadan sideed iyo tobankii jeeree aabbuhu suduska qaatay ayay hooyadu sudus qaadan wahaakadaa kan waxa lamida alummu hooyada ayaa lamida waa markii meydku uu ka tago farac ama meydku wuxuu ka tegey ilmo yar oo lab ah ama wuxuu ka tegey wiil buu ka tegey ama laba wiil buu ka tegey ama wiilal badan buu ka tegey soo saddex ma aha saddexdaba hooyadu dee sudus bay tegeysaa ama meydku wuxuu ka tegay bintuu ka tegey inan ama wuxuu ka tegay laba hablood ama wuxuu ka tegey hablo badan saddexdaana hooyadu xaggay tegeysaa saddexdaana sudus bay tegeysaa waa lix ama meydku wuxuu ka tegey khunse ama wuxuu ka tegey laba khunse oo labeeba de ama wuxuu ka tegey jamac la wada labeebo wada khunsayaala saddexdaana hooyadu xaggay tegeysaa sudus bay tegeysaa imisaynu haynaa sagaalkaas base waladu sulbi maahayn waxii meydku ka tegey sagaalkaag sagaalkaas sagaalkoogiyo waladulwalada meesha keen sideed iyo tobankaa mas'alo hooyadu waa inay sudus wax ku dhaxasho oon odhan karno hooyadu sudus bay wax ku dhaxlaysaa ama ree sudus weeye sudus bay hooyadu sideed iyo tobankaaba ku dhexlaysaa jeer wahaakadaa kan waxa lamida waa aabbuhu siduu u dhexlayay alummu hooyada ayaa lamida bitanziilil walad bitanziili samedi allaha samadka a ah soo dejintiisa isagoo ku sugnaaday jaar majruurku waa xaale eh yuuna ku hoos marin bitanziili samedi allaha samadka ah soo dejintiisii isagoo ku sugnaaday oo ilaahay baa soo dejiyeyba hooyadu inay sudus ku dhaxlayso aabbuhuna inuu sudus ku dhaxlayo ilaahay baa inoo soo dejiyey subxaanahu wa tacaala oo rabbi ayaa aayad qur'aana ku yidhi aayad qur-aana buu ilaahay ku leeyahay weliabaweyhi likulli waaxidin minhuma sudusu aayadda koobiyo tobnaad ee suuratu nisaa weliabaweyhi labadiisa aabbo meydka waxaa u sugnaaday likulli waaxidin mid kaste waxa u sugnaaday oo minhumaa labada waalid ka tirsan asudusu sudus baa u sugnaaday buu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala waa sudus waxa ku dhaxlo oo dhexalkiisii sudus ha noqdo buu rabbi leeyahay oo sidaa ayaa laynoo caddeeyey inuu sudus ku dhaxlayaan labada waalidba talow halkeedaa la sheegay haddaba markuu welad meydku welad ka tago ama welad weladkii abawayhi likulli waaxidin minhuma sudusu mimaa taraka maxaa ka dambeeya in kaana lahu waladun baa ka dambeeya waa shardigii in kaana lahu hadduu meydka u sugan yahay waladun ilmo weladkan labkiibuu noqon karaa oo dhadigiibuu noqon karaa oo khunsihiibuu noqon karaa oo mufradkiibuu noqon karaa oo musanihiibuu noqon karaa oo jamicii buu noqon karaa sagaalkaasuu le welidu sulbiga ah waa manduuq sariix a ah weeye aayaddu siday u sheegtay sagaalkaa ah. sagaalkooga kalena isla aayaddanaa loo deliishaday oo weladulweladkana weladunbaaba loo yaqaanaa xaqiiqa ahaan baa loogu yaqaanaa iyo meye majaas ahaan baa loogu yaqaanaa labada qowlba waa kii la soo hayay sagaalka kale weladulweladka ah ama weladu weladuweladka ah in kaana lahu weladun taa-un baa loo daliishanayaa in kaana lahu waladun wa hadduu meydku welad iyo ilmo uu ka tegey ayuu sidaa udhalaya hooyadii sideed iyo tobankaa waxay ku dhaxashay sudus bay ku dhaxashay kol haddii hooyadii ay sideed iyo tobankaa jeer sudus ku dhaxashay iyada shardi baa usoo hadhsan oo shardi bay aabbaha la dheer tahay aan ahayn sideed iyo tobankaa waa shan iyo afartankii walaaluhu markay joogeen wahaakadaa kanoo kale ayuu ahaaday wahaakada kanoo kale ayuu ahaaday oo waxa weeye waxa weeye weladulweladkiibu ayuu caddaynaya wahaakadaa kanoo kale ayuu ahaaday waa aabbaha iyo hooyada labaduba haakadaadu aabbaha iyo hooyada labaduba sudus bay wax ku dhaxli maca waladilibni ibniga ilmihiisa miciisa markay ahaadeen haddaba maca waladilibni xaalada ay yihiin maca waladilibni ay waynu xaalaynanaa wahaakadaa sidanoo kalun warku weeyi maca waladilibni markay yihiin waladulibni ibniga weladkiisa miciisa markay yihiin alladii ibniga oo maa zaala aan ka zuulin yakfuu inuu raaco israhu ibniga raadkiisa oo yaxtadii uu ku daydo ibnulibnigu yuu raacaa ama weladulibnigu yuu raacaa weladu sulbiga ayuu raacaa oo weligiiba kama hadho mana garab marabuga lagu leeyahay weligiiba kamana hadhayo mana garab marayo weladulibnigu weladka unbuu taabic u yahay uu raacaya ku dayanaya haddaba sheekeena khayr allaha siiye sagaal suuro ayuu halkan ku sheegayaa wahakadaa maca waladilibni markuu yidhi waa sagaal suuro aabbahana sagaal suuruu sudus ku dhaxlayo weeyi hooyaduna sagaal suuray sudus ku dhaxlaysa wey waa waladulwelad markay la joogto waayo waladulweladkana ibnulibniya ama bintulibniya ama khunsalibniya ama maxaan ku dhaha eh, ibnigii ayaa mid waaxida ah ama laba ah ama jamaca ah. raggii saddex bay noqdeen hablihii habl eh, ibnigu dhalayna saddex bay noqdeen khunsayaashiina saddex bay noqdeen inay mufrad yihiin inay musane inay jamac yihiin sagaalkaasiba waa weladulwelado sagaalkaba aabbaha sudus buu ku dhaxli sagaalkaba hooyaduna sudus bay ku dhaxli oo sideed iyo tobankii kala qaaday laba bayd bu baydna sagaal buu ku sheegay baydna sagaal buu ku sheegay falabu yastaxiquhu maca alwalad markuu yihi ma sideed iyo toban suura aabbaha hal intaa ugu sheegan mise sagaal sagaal baa ugu sheegan waa weladkiiyo weladkani waa inan quruu meydku ka tegey meeye laba wiil buu ka tegey meeye jamac raga buu ka tegey saddex inan quruu ka tegey laba hablood buu ka tegey jamac hablaa buu ka tegey lix kunso quruu ka tegey laba kunsuu ka tegey jamac kunsaabuu ka tegey sagaal falabu aabbihii yastaxiquhu suduska wuu mudan macal weladi weled micii markuu yahay sagaal baynu haynaa markaa oo aabbaha aynu u haynaa sagaalkii kalena agga soo socotu ku sheegaya sideed iyo tobankiibu kala qaaday wahaakadaa kanoo kale waxaa ahaatay alumu hooyadii hooyaduna markay macalwele tahay sudus bay ku dhaxliyo waa sagaal bitanziili samadi buu ku sugnaaday bitanziili samadi isagoo ku sugnaaday welibana allaha samadka ah ee umuurta loola qasdo soo dejintiisiibuu ku sugnaaday oo ilaahay baa sheegay in sudus wax lagu dhexlayo oo hooyadu ku dhexlayso macalwelad markay tahay sideed iyo toban baa beydkaa ku sheegan sagaalna aabaale sagaalna hooyaale beydkan kalena sideed iyo toban baa ku sheegan sagaal aabale iyo sagaal hooyaleedahay leedahay wahaakadaa kan waxa lamida waa kaa hore oo aabbaha iyo hooyaduba siday suduska ugu dhexlayeen ayay sudus ugu dhaxli labaduba maca waladilibni ibni ibnigii meydku uu ka tegey ilmihiisa miciisa marka ay yihiin waladulibni markay la joogaan waladulibnigani waa sagaalo aabbuu sagaalkaaba sudusa tago hooyaduna sagaalkaaba sudusa tagto alladii waladulibniga oo in la qiyaastay buu doonaya inuu kuu tilmaamo ama isla aayaddii ibniga sheegtay inay sheegaysuu doonaya inuu tilmaamo alladii waladulibniga oo maa zaala aan ka zuulin yakfuu inuu raaco irahu weladka raadkiisa iyo raadkiisii uun oo yaxtadii uu ku daydo weladulibnigu weladkuunbuu raacaa oo meeshuu welad la sheegaba weladulibniguna wadaba socdaa aayaddan haddaba tidhi weli abaweyhi likulli waaxidin minhuma sudusu mima taraka in kaana lahu waladun shardigaa u daba socdaayo uu ku raacayaa bay ka dhigan tahay shardigaa laftiisa ayuu taabic ku yahay oo uu ku raacayaa halkaa waxaynu kaga baxnay sideed iyo toban xaalo iyo sideed iyo toban xaalo oo aabbaha iyo hooyadu ay sudus ku dhaxlayaan haddii layskugu geeyo waxay noqonaysaa imisa lix iyo soddon xaalo ayay noqonaysaa hooyadu shan iyo afartan jeer bay la dheer tahay shan iyo afartankii xagga ikhwada akhawaadka ayay hooyadu la dheeraanaysaa shan iyo afartankii waa inuu tilmaamaa shan iyo afartankii buu halkan beydkan ku tilmaamaya wa huwa suduskii waa suduska laftiisii lahaa hooyada ayuu u sugnaaday suduskii hooyo ayaa wax ku dhaxlay buu yidhi suduskii hooyadii ayaa wax ku dhaxlaysa wasudsu suduskii lahaa hooyadii ayuu u sugnaaday aydane maca inayni laba macood maca inayni qaci buu ka dhigay maca inayni laba macood markay tahay inayn oo min ikhwati lmeyti meydka walaaladii ah faqis haddaba qiyaaso haadayni labadan qiyaaso oo jamaca uga qiyaaso wuxuu sheekhu ina leeyahay hooyada sow maadan arag hooyada hooyadu sudus bay wax ku dhaxli oo hooyadu waa ree sudus hantiday hooyadu ku dhaxlaysaa waa sudus lix bay hooyadu wax ku dhaxli oo sudus baynu geyni shan iyo afartan jeer ayay culimo hooyadu sudus ku dhaxlaysaa waa markay maca tahay oo min ikhwati lmeyti ah maca min ikhwati lmeyti laba uu ay walaala yihiin oo lab ah ama laba ay meydka walaala yihiin oo dhadig ah ama laba ay meydka walaala yihiin oo khunfayaal ah iyo wixii ka sii badnaa marka ay meesha joogaan sudus bay hooyadu tegaysaa waana shan iyo afartankii suuro ee hooyada la geyn jiray suduska weeyi hooyadu sudus ha ku dhaxasho haddaba waxaynu ogeyn mas'aladan culimo in laba sheekh labaduba ay ay yidhaahdeen aayaddan dalaaladeeda ay culimada iyo jumhuurta ku khilaafeen qole waxay yidhaahdeen aayadda qur ee hooyadu ay suduska ku dhaxlayso ee ikhwadu ay hooyada xijaabayaan fa in kaana lahu ikhwatun faliummihi sudusu buu ilaahay qur-aanka ku yidhi fain kaana lahu ikhwatun faliummihi sudus haddii ma mataqaanaa meydku walaalo uu leeyahay hooyadu suduska sudus ha tagto oo sudus waxa ku dhaxashay buu ilaahay yidhi haddaba ikhwadaa waynagii ibnu cabbaas soo maraynay isagoo leh oo iyo sheekhii kaleba midiba dhinac buu qaadanayay oo midi wuxuu lahaa akhawaadka ilaahay ma sheegin ikhwadu waa jamc raga uun hooyada jamaca ragga ah ama hablaha iyo ragga isku jira unbaa hooyada xijaabi karabaynu soo marnay sooma soo marnay masaladii uluka aan ku soo maraynay cashirkeennii uluka markaynu maraynay saasaynu culima soo marnay saasaynu ku soo qaadanay waxaad eegtaa haddaba sheekha kalena wuxuu yidhi isagoo taa ka duulaya ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ikhwo jamaca buu sheegaye ma sheegin maxay ma sheegin buu lahaa maxay laba qura oo laba qura haddaynu soo qaadanno ilaahay qur'aanka kuma sheegin itnatayn dhadiga ama inayn kuma sheegin kolkaa inayn iyo itnatayn kol hadduuna ilaahay sheegin inaynka iyo itnatayinku hooyada sudus ma geyin karaanoo rabbi aayadda saraaxatan wuxuu ku yidhi in kaana lahu ikhwatun fa in kaana lahu ikhwatun ikhwa hadday jirto oo meydku ikhwo uu ka tegey ikhwadaasi kolkaa waa jamac baa ugu yar jamacuun baan halkaa haynaaye jamacaa waxaan ahayn oo hooyada xijaabi kara oo hooyada geyin kara halkaasi inayna jirin bay qoladaasina ayay qaateenay lahaayeen naga daaya jamacaasa ugu yar oo hooyada xijaabi kara sheekhu khilaafku halkii unbuu inoola socdaa oo sidii unbuu inoola socdaa wa huwa lahaa hooyada ayuu usugnaaday sugnaaday aydane macal inayni laba macood markay tahay sheekhu macal inayn waa khilaafi hadda masaladani qur-aanku muxuu caddeeyey ma macal inayni buu caddeeyey mise maca jamaacatin buu caddeeyey maca jamaacati buu caddeeyey laakiin jumhuurtaa qaadatay maca naynida saasuu maca naynida jumhuurta ka dhigtay aayaddan fain kaana lahu ikhwatunta ikhwatuntaa jamaca ah ayay jumhuurtu qaateen xataa labadu inay soo gelayso faliummihi sudus wa huwa suduskii lahaa hooyadu u sugnaaday aydane maca linayni laba macood marka ay tahay oo min ikhwati lmeyti meydka walaalihii ah faqis qiyaaso calaa haadayni nasculkhaafid baa lagu nasbiyey faqis qiyaaso albaaqii kuwa soo hadhay oo jamacyada ah calaa haadayni labadan uga qiyaaso waaba yaab sheekeenna haddaba wuu iska daba maray wuxuu ku leeyahay eeg labada labadu inay hooyada xijaabayaan garanay buu yidhi labadu inay hooyada xijaabayaan oo sudus ay geynayaan garanay laakiin wixii jamaca ahaa jamac walaala ah aynu uga qiyaasanna labadii oo ha la yidhahdaa jamucuna hee hooyada way xijaabaan haye oo waxa looga qiyaastay hee labada faqis qiyaaso buu ku leeyahay jamaca qiyaaso haadayni calaa baa ka maqan nasculkhaafid baa lagu nasbiyey calaa haadayni labadan la sheegay ee mansuuska ah uga qiyaaso ilaahay haddaba muxuu sheegay ma jamaca qiyaaso uu ina leeyahay mise labada uu sheegay sheekhu wuxuu kaaga dhigay labada in la sheegay jamacana aan la sheegin kolkaa jamicii qiyaasa buu kuleeyahay hooyada inay xijaabayaan oo sudus ay geynayaan oo labadan laguu sheegay uga qiyaasa buu ku yidhi faqis haadayni ay calaa haadayni labadan dushooda qiyaaso oo jamca uga qiyaas qaado jamcuna hooye way xijaabayaan dhe waxaynu leenahay meesha way isdaba martaye ilaahay jamcuu sheegay inay hooyada xijaabayaan oo fa in kaana lahu ikhwatun ikhwadu waa jamca dee faliummihi sudus waxaana la sheegin waa labada labadaasoo khilaaf ka taagan yahay inay xijaab iyo in kale kolkaa labadaa la qiyaasanaya oo looga qiyaasanayaa ayo labada jamicii la sheegay waxaa lagu xaliyey beytka sheekhu aayadda ma garan la-ayne waxa uu ku kalifay inuu yidhaha labadan hala ah, jamaca ha la qiyaasto labadan ha lagu daydo xagga naska iyo qur-aanka ma eegayo xagga kitaabkiisuu eegaya kuwa mansuuska ee la sheegay kitaabkiisa yaa mansuusa oo hooyada xijaabaya buu yidhi huwa lahaa aydan maca linayni yuu sheegay oo oo nas ahaanu sheegan maca linayni labadaa sheegan labadu inay hooyada xijaabi buu sheegay oo min ikhwati lmeyd meydka ikhwadiisiiya ama liab ha ahaadaan ama lium ha ahaadaan ama ashiqa ha ahaadaan ama lab ha ahaadaan ama dhadig ha ahaadaan ama khunfayaal ha hooyada way xijaabayaan faqis haddaba qiyaaso wixii labada aan ahayn oo jamaca ah. faqis qiyaaso wixii jamaca ah labada ahayn calaa haadayni labadan uga qiyaaso kolkaa calaa haadaynina la qiyaasanaya waa sida kitaabkiisa ku sheegan buu sheekhu eegayaa laakiin sida naska iyo nusuusta iyo qur'aanka ku sheegan kuwaa ma eegayo kaana halkaas halkaasaynu kaga baxnay waljaddu awowgu mislul abi waa aabbaha oo kale awowga aabba un ka soo qaad lix mas'alo ayuu awowgu aabbaha kaga duwan yahay culimo laakiin awowgu waa aabbaha oo kale buu ku yidhi waljaddu awowgii abi waa aabbaha oo kale cinda faqdihi aabbaha marka la waayo agteeda fii xawsi maa kii koobsashadiisa ayuu kula mid yahay yusiibuhu uu helayey wa maddihi ayuu kula mid yahay iyo madkiisa ziyaadadiisii wa maddihi fii xawzi maa yusiibuhu wa maddihi wuxuu sheekhu halkan inoo sheegay awowgu inuu aabbaha la mid yahay oo aayaddii aabbaha sheegtay uuni awowga ay sheegayso oo awowgu uu sudus ku dhaxlayo laakiin laba shardi baa la rabaa meydku farac waarifa inuu ka tago farac waarifa inuu meydku ka tago waa shardi iyo aabbihii inuuna joogin ee aabbihii uu hortii dhintay ilan hadduu aabbuhu joogo awowgu aabbuu ku soo dhawaadaye aabbaha odhanaya aabba iska joog buu odhanaya anaa halkaa tegaye hawsha anaa soo qabanaya iska naso kolkaa qofna qofkuu ku soo dhawaaday dee la dhaxli maayo oo dhexalkiisa ma yeelanayo waynu ognahay markaa haddaba aabbuhu awowga lix mas'alo ayuu kaga duwan yahay lix mas'alo ayuu aabbuhu awowga kaga duwan yahay lixdaa masala saddex kamidana matnigu wuu inoo sheegi saddex kamidana matnigu wuu ka aamusi balaynu eegno waljaddu awowgii mitlul abi waa aabbaha oo kale haddaba ma awow oo dhan baa may e waa awowga aan aan meydka ugu soo dhowaanin dhadig awowga hooyo dhaxal male leh awow hooyo dhaxal male leh waayo meydka wuxuu ugu soo dhowaaday dhadig hooyo ah sida inanka aada awowga u tahay ee inantaadu ay dhashayba una dhaxalkaaga u lahayn inanka aada awowga u tahay ee inantaadu ay dhashay dhaxalkaaga ma leh sababta una inankaasi dhaxalkaaga ulahaynna waa maxay meydka wuxuu ugu soo dhowaaday dhadig inan buu ugu soo dhowaaday inanta uu inan inanta ay inantaadu dhashayna dhaxal ma leh dhadig bay kugu soo dhawaatay walow aynu naqaanay dhadig dhadig ku soo dhawaada isagu inuu dhaxal lahaan jiray oo ayeeyada hooyo dhaxal way leedahay ayeeye hooyo dhaxal way leedahay iyadoo ku soo dhowaatay dhadig hooyo ah ayeeye hooyo dhaxal way yeelanaysaa kay ku soo dhowaatayna waa dhadig hooyo ah wey waynu aragnaa waljaddu awowga waa awowga dhaxal kale awowga hooyo ayaa la diidan yahay awowyada xagga aabbo oo kale abi waa aabbaha oo kale oo sudus buu qaadan wuxuu kala mid yahay siddeed iyo tobankii jeer haddaba awowguna siddeed iyo toban jeer ayuu tegayaa maxay uu dhaxlayaa uu dhaxal yeelanaya uu maxay ku dhaxli sudus sagaal jeer waa weladusulbi markuu meesha joogo sagaal jeerna waa weladulwelad markuu meesha joogo siddeed iyo tobankaa jeer buu awowgu sudus ku dhaxlayaa sagaal siddeed iyo tobankaba haddaan tilmaanno meydku wiil buu ka tegey laba wiil buu ka tegey jamaci nabaa inamaa buu ka tegey soo saddex ma aha saddexdaasi waa weli dusulbi awoogu waa sudus meydku inan buu ka tegey laba hablood buu ka tegey hablo fara badan buu ka tegoo laba ka badan saddexdaana awoogu waa sudus meydku khunuu ka tegey may laba khunuu ka tegey may e jamac khunaa buu ka tegey saddexdaana awogu waa sudus sagaalkaasiba waa waladusulbi buu ka tegey sagaalkaa sagaalkoogiioo waladulwalada sideed iyo tobankaa jeer awowga sudus inoogeeya oo sudus waxa ku dhaxlo waa milul abiyo milul abi tashbiihu waa halkee tal wajushabuhu waa halkee awowgu aabbaha halkeebuu kala mid yahay wuxuu kala mid yahay xagga nasiibka uu qaadanaye suduska ah iyo xagga shardiga uu ku qaadanayo ee dee sideed iyo tobanka suura ah labada dhinac buu awowgu aabbaha kala mid noqonaya xagga nasiibka qadarka uu qaadanayo faralka uu qaadanayo iyo xagga shuruudda laga rabo labadaba kala mid weeyi wuxuu la dheeraanayaa hal shardi awowga yo xijaabi jiray awowga waxa xijaabi jiray sidaynu ogeyn awowga yaa xijaabi jiray culimo aabbaa xijaabi jiray aabbihii yuuna joogin taana wuu ka afeef dhigtay waljaddu awowgu milulabi waa aabbaha oo kale laakiin cinda faqdihi aabbaha markii la waayo agtiisa hadda aabba joogin ilan hadduu aaba joogo dhaxalka yeelan maaye fii xawzi ma kii koobsashadiisa ayuu aabbaha kula mid yahay fii xawzi maa yusiibuhu waxa uu asiibo inuu koobsanayuna waxba kaga tegayn mayd hadduu dhinto awowgiioo qura uu ka tago awowgaasi ma shilin buu ka sii dayn shilin ka sii dayn maayo shilin kama sii daynayo awowgu kolka waxaa la yidhaahdaa awowgu wuxuu ku dhaxlayaa sidii aabbaha mar sudus faqada marna wuxuu ku dhaxlayaa sudus macahee maca casaba ah buu ku dhaxlayaa sidii aabbuhu uu ku dhaxlayey farucu haddii uu yahay waa farac waariso unho ah hadduu ka tago waxa weeyaan casabo iyo sudus wada socda farac waariso oo lab ah hadduu ka tago sudus qura weeyaan fii xawsi maa kii koobsashadiisa ayuu kula mid yahay yusiibuhu uu asiibayey iyo wamadihi buu kula mid yahay wa mamduudihi wixii lagu arsaaqay ereyga madi waa waa madda wuu meday wey madda wuu taagay weeyi maddan taagid kolkaa mamduud waa wax loo taagay ama lagu arsaaqay hadda waa risqihi lmuwasac baa lahi min tacbiiri اlmasder wa iraadat ismi اlmafcuul wa ay mamduudihi kii loo siyaadiyey ama lagu arsaaqay ayuu kala mid noqonaya culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen wamadihi madigiisa oo xijaabkiisa ayaa loo jeedaa oo xagga xijaabkuu kala mid yahay oo awowga dee sida aabbaha oo kale ayuu xagga xijaabka ka yahay baa lagu leeyahay xijaabki iyo dhaxalkiiba waa kala mid kolkaa fii xawsi maa yusiibuhuda waa wuxuu qaadanayo wamadihiduna waa wuxuu xijaabayo aabbuhu waxna wuu qaataa waxna wuu xijaabaaye dee awowguna waa saas oo kaleoo waxna wuu qaataa waxna wuu xijaabaa kolkaa xawskuna waa qaadashada madiguna waa xijaabidda sidaas ayay u dhigeen lix suuro ayaa masaladaa laga soo reebaya oo mustanaa oo awowga una aabaho kale ahayn lix suuro ayaa laga soo reebaya walaalaha hadii meyduu dhinto oo aabihii iyo walaaladii iyo uu ka tago walaaluhu aabaha miciisa may dhaxlaan mayma dhaxlaan de aabbaha xijaaba awowgu laakiin walaalaha mu xijaabaya waxay leeyihin anagu aabbaanu ugu dhawaanay adna aabbaha laftiisubaad isku qofunbaan meydkan ugu dhawaanay bay odhanayaan isku qofuun meyd baa dhinto walaalihii iyo wuxuu ka tegey awowgii awowgii yuu soo xadhigsaday ama yuu soo ku soo dhawaado dee wasiilo ka dhigtay aabba walaaladuna ma awowgay waa ay xadhigsadeen mise aabbaha dee qof quraan ku wada dhawaanay naga daabay odhanayaan aynu wax wada yeelane walaaladii laakiin aabbaha kuma odhan karaa sidaa way ku kala duwan yihiin masaladaa aabbaha iyo awowgu lix suuro ayaa jirta saddex ka miduu sheekhu sheegayaa saddex ka midana waa ka aamusaya waljaddu awowgii mihlul abi waa aabbaha oo kale cinda faqdihi aabbaha waayidiisa agtiisa fii xawsi maa kii koobsashadiisa ayuu kala mid yahay yusiibuhu uu asiibayey wa buu kala mid yahay iyo wixii lagu arsaaqay ee uu qaadanayay ama xijaabkiisiiyey saddexdii mustatnaha ayuu sheekhu sheegayey buu soo istinooday ilaa idaa kaana markay yihiin masaladaa aabbihii awogu way ku kala duwan yihiin ilaa idaa kaana markuu yahay hunaaka halkaa ikhwatun walaalo walaala markay joogaan mooyaane oo walaalaha aabbuhu wuu xijaabaa awowguna ma xijaabi kare wax way wada yeeshaan oo maslada aabbihi awowda isku mid maaha waljadu milabidii buu kolkaa ka istinooday ilaa idaa kaana markay yihiin hunaaka halkaa ikhwatun walaalo likownihim ahaantooda fi lqurbi xagga dhowida iyo wa huwa awowgu uswatun ay yihiin kuwa siman likownihim walaalaha ahaantooda fi lqurbi xagga dhowida wa huwa awowga muciisa marka la eegayo uswatun ay yihiin kuwa siman walaalaha iyo awowgu waa sawaaun fii jiiha waaxida bay ka yimaadeen oo waa way ku siman yihiin baa la laleeyahy way siman yihiin dee awowgu ma xijaabi kara markaa walaalaha way wada dhaxlayaan wayna inoo imanay walaalaha iyo awowgu masale gaaray ku wada dhaxlayaan mas'ale gaar ah oo walaalaha iyo awowgu ay wax ku wada dhaxlayaan baa inoo iman doonto masaa'ilka ugu ad adaga dhaxalka ah xagga dambe inoogu iman waa kow laba mas'alo oo qaraaweyn la odhan jiray baa jiray iyaguna laba mas'alo oo qaraaweyn la odhan jiray oo hooyadu ay uluulbaaqi qaadan jirtay labadaa mas'alena awowgii iyo aabbuhu ay ku kala duwan yihiin waxaan soo dhiganay mayd hadduu dhinto uu ka tagaayo mayd baa dhintay wuxuu ka tegey aabbihii iyo hooyadii iyo zawj zawjku ree ayuu ahaa culimo zawjku ree ayuu ahaa ree nus hooyaduna ree ayay ahayd ree ulus aabbuhuna yuu ahaa casabo waxaa la odhanayaa nus iyo ulus labadooda makhraja laysku eego waa laba iyo saddex war meel la kuma kulmaane ha laysku dhufto laba iyo saddex lix lixdaa zawjkaa la siiya saddex yaa soo hadhay halkii hooyadu ay laba ka qaadan lahayd lixda uludkood waa laba e unbaa la odhanayaa zawja hooyay ulusulbaaqi baad leedahay aabbaa ah kula jooga haddaba masalada hooyadu sow ulusulbaaqi ma qaadan markay aabbaha la joogtay haddii masalada awow lagu bedeli lahaa awow haddii lagu bedeli lahaa hooyadu ulusulbaaqi qaadan mayse ulusulmaal bay qaadan oo gabadh baa dhimatay waxay ka tagtay ninkeegii iyo hooyadeed iyo aabbaheed saddexdaasay ka tagtay ninkeygu muxuu wa aabbaheed ma doonayo waxay ka tagtay ninkeygii iyo hooyadeed iyo awowgeed ninkeygu muxuu qaadanayaa gabadha nus buu qaadan hooyadeedna maxay qaadan ulus bay qaadan awowgeedna muxuu qaadan waa casaba wixii soo hadhay oo dhan buu qaadan haddaba marka la eego thulus iyo nus lix bay ka baxayaan maxaa zawjkii la siini saddex baa nuskii lagas lixdii laga siin waa nusku waa saddexe hooyadii maxaa la siin labaa la siini ilain lixda ulukeed waa laba eh ululmaal bay qaadan awowgii maxaa la siin hal baa la siin masalada awowgii abu way ku kala duwan yihin hooyadu ulubaqi bay qaadanaysay waxaa kaloo lamida hadda gabadh baa dhimatay baynu nidhiye eh. haddaynu nidhaa nin baa dhintay oo wuxuu ka tegey xaaskiisii hooyadeed iyo aabbaheed hooyadu ulutulbaaqi bay qaadan jirtay oo xaasku waxay tegaysay rubuc hooyaduna waxay tegaysay ulu saddex iyo afar tabayun baa ka dhaxeeya ha laysku dhufto saddex iyo afar labiiyo toban labiiyo toban maxaa rubucu abaa ah la odhan saddex baa u ah zawjada saddex alla siiyo labiiyo toban haddana maxaa ulu u abaa ah la odhan afar markaa labiiyo tobankii saddex la siiya maxaa soo hadhay sagaal sow ma halkay hooyadu sagaal ka qaadan lahayd halkay hooyadu sagaal ay afar ka qaadan lahayd afar baa ilayn rubu uluhe unbaa la odhanaya uluulbaaqi qaado sagaalkan uluulbaaqigoogi qaada saddex saddex baa la siin aabbihiina muxuu qaadan lix oo lidakari milu xadil unsayeyna haddaba haddii masaladaa awow uu ku soo biiro oo halka aabbaha awow uu yimaad awo way kala duwanaanayaan aabbihi awowgu oo hooyadu sulusulmaal bay qaadan masalan nin baa dhintay wuxuu ka tegey xaaskiisii iyo hooyadii iyo awowgii xaasku waa rubuc hooyaduna waa ulus awowguna waa casabo afar unbaa rubuca dee afar buu ka baxaaye afar iyo ulukuna saddex buu ka baxaaye afar iyo iyo saddex un baa la odhanaya maxaa ka dhexeeya tabaayun ha laysku dhufto laba iyo toban zawjada saddex hala siiyo rubucii waa saddexe saddexba hala siiyo rubucii waa saddexe ummadii baa meesha timid sow maaha ummadii ulusulmaal baa la siini oo afara ulusulmaal oo afara waa afar meelood oo waxa weeye saddex meelood oo min afara ma ogtahay tahay hooyadii afar baa la siini awowgiina maxaa usoo hadhay sagaal afar ka jar shan awowgiina shan buu qaadanayaa masaladaana way ku kala duwan yihiin awowga iyo aabbuhu saddex mas'alo oo awowga iyo aabbuhu ay ku kala duwan yihiin buu soo reebay saddex kalena wuu ka aamusayo innagaa dusha kaga dari doona insha allah wuxuu idhi waljaddu awowgu milul abi waa aabbaha oo kale cinda faqdihi aabbaha marka la waayo agtiisa fii xawsi maa kii koobsashadiisuu kula mid yahay yusiibuhu uu asiibayey iyo wamadihi risqigiisii kii lagu arsaaqay ama xijaabkiisii ilaa idaa kaana markuu yahay hunaaka halkaa ikhwatun walaala markay yihiin mooyaane oo maslada way ku kala duwanaadeen sababtuna waa likownihim walaalaha ahaantooda filqurbi xagga dhowida iyo wa awowgu uswa ay noqdeen kuwa isku mid a awowga iyo walaaluhu isku darajunbay meydka udhigaan uma kala xigaan isma xijaabayaan laakiin aabbuhu waa ka xigayde ow amase abawaani ow abawaani waxaa la yidhaahdaa owda halkaa ku qoran ee sheekhu uu ow abawaani ina yidhi owdaasi waa bimacna alwow baa la yidhaahdaa bimacna alwow waxay ka dhigan tahay wailaa idaa kaana hunaaka abawaani bay ka dhigan tahay ow abawaani laakiin owda la moodin inay tahay suuradaa ama suuradaa suuradaa ama suuradaa maaha yaan la moodin waa bimacnaa wow uun ow abawaani wa abawaani marka ay meesha jihiin ah, laba aabbo mooyaane oo laba aabba hadday meesha soo galaanna oo macahumaa macooga zawjun zawj uu yahay zawjka oo warisa wax dhexlayaa may inan baa dhimatay oo waxay ka tagtay ninkeegiiyo aabbeheed iyo hooyadeed falummu ummada tarisu way dhaxli liulusi ulus bay ku dhaxli macaljaddi awowga miciisa laakiin markay macaljaddi bay ulu ulusulmaal ku dhaxliya marka aabaha maxay ku dhexli jirtay ulusulbaaqi way ku kala duwan yihiin wahaakada kan waxa lamida wahaakada kan oo kale laysa maaha shabiihan mid shabahay awowgu aabbaha laysa shabiihan maaha mid shabahay awowgu bilabi aabbaha fii zawjati lmeyti meydka zawjadiisii iyo wa ummin hooyadii iyo wa abin waa su-aashii taa saddexaadna way ku kala duwan yihiin nin baa dhintay xaaskiisiibuu ka tegey iyo aabbihi hooyadii hooyadu uluulbaaqi bay qaadanaysay halkaa aabba haddii awow lagu bedelona hooyadu uluulmaal bay qaadan saddex suuro culima ma haysin halkaa saddex suuro ma haysin oo aabbaha iyo hooyadu ay kala baydheen saddex suuro ayaynu haynaa oo aabbihii iyo hooyadii ay kala baydheen saddex bu aabbihii iyo awowgii ay kala baydheen baan doonaya aabihii hooyada maaha waa aabbihii iyo awowga waxaa jira saddex kaleu ka aamusay saddexda kale uu ka aamusay waxa weeye mas'alada koobaad een soo qaadanayno ama mas'alada afraad waa saddexda uu ka aamusaye ee aabbaha iyo awowgu ay ku kala duwan yihiin waxaa la yidhaahdaa ikhwo liumihi hadday meesha joogaan eeg waxaa meeshii yimid ikhwo lium mas'aladuna waa mas'alada mas'alatulwalaaga loo yaqaan mas'alatulwalaa weeye mas'alatulwalaagu waxa weeye qof baa dhintay kii casabadiisa lahaa catiiq baa dhintay qof kii la xoreeyey baa dhintay maalan qof baa ayaa la xoreeyey catiiqii baa dhintay wuxuu ka dhintay muctiqiisii walaalkii waxaa kalou ka dhintay ibnu akhiihi wa buu ka dhintay bal hadda u fiirso ibnu akhiihi wa muctiqa walaalkii muctiqii isna uu dhintay ma ogtahay ma joogo laakiin muctiqa walaalkii iyo ibnu akhiihi oo walaalkaasi inan ilmo u dhalay oo adeeru yahay iyo awowgii shay awowgu qaadan maayo falaa shaya lijadi muctiq baa la yidhaahdaa waayo waxaa lagu ajaa xijaabay walaalka haddaba walaab walaalka aabbuhu ma xijaabi karo walaalka aabbuhu sidiisa ma xijaabi karo oo lagama yaabo inuu walaalka aabba xijaabo oo la odhan maayo aabo waa lagu xijaabay oo walaal meydka walaalkiibaa ku xijaabay walaalkuba de isagu ugu soo dhawaaday si u xijaabi laakiin awowgii mas'aladan oo kale wuu xijaabay mas'aladan oo kale waa almas'ala araabica oo saddexdii hore marka lagu darayo waxay noqonaysaa almas'ala araabica bay noqonaysaa haddii aynaan saddexda hore ku darin oo sideeda aynu mas'aladan iskaga qaadannana waa almas'ala aluulaa bay noqoni oo aabbaha iyo awowgu ay ku kala duwan yihiin mas'aladanna way ku kala duwan yihiin markaa waxay culimmadu tilmaamaan mas'alo kale oo ay ku kala duwan yihiin mas'aladaa koobaad aan ku soo celiyo suurainteeda waxaa la yidhi aabbaha iyo awowgu way kala duwan yihiin waxayna ku kala duwan yihiin ikhwada likayrilumka ah waxaa jira mararka qaar awowga kuwa xijaaba baabka walaha loo yaqaan ikhwada likayrilumka ah aabbaha way awowga way xijaabaan waa baabka walaha la yidhah laakiin baab kaste maaha awowgiibay xijaabeene aabbaha ma xijaabi karaan ikhwadaasi waa masaladii hadda aan suuraynaynay oo nin haddaad xorayso oo markaad nin xorayso adigu aada hor dhimato adigii xoreeyey baa hor dhintay waxaad ka tagtay walaalkaa iyo wiil adeer u tahay iyo awowgaa kii aad xoraysay baa kaa daba dhintay qaraabo dhaxashana kama tegin adigii muctiq ahaana hortii baad dhimatay muctiqa qaraabadiisii hala raadiyaa la odhan awowgii dhaxal ma leh oo dhaxalka wuxuuna u lahayn ikhwadii baa xijaabtay xagga walaha ikhwadu awowga way xijaabaan xagga walaha marka la joogo ikhwada ayaa awowga xijaabaya ikhwatulmeydkii baa xijaabaya awowga waad aragtaa waa ikhwatulmuctiqi ikhwatulmuctiqii baa xijaabaya oo awowga iyo ikhwada ikhwadaa ka dhawaysa ilan meeshu nasab maahe kan ka dhintay ma nasab buu labadoodaba la leeyahay nasab lama la dee waa welown baa meesha soo galay kolkaa ikhwadaasi awowga way xijaabayaan waa mas'alada afraad mas'alada shanaad culimo ee ay ku kala duwan yihiin waxa weeye aabbuhu sidiisaba wuxuu xijaabaa hooyadii dhashay uma nafsihi aabbaha hooyada dhashay wuu xijaabayaa oo ayeeyadu dhaxli mayso hadduu aabbihii nool yahay waayo ayeeyadu yay ku soo dhowaanaysaa aabbo dee aabbihi hadduu nool yahay ayeeyadu dhaxli mayso laakiin awowgu aabbaha hooyadii ma xijaabo had eeg aabba nool yahay aabaha hooyadii dhaxal ma le laakiin awow haduu nool yahay aabaha hooyadii dhaxal way leedahay aabbaha hooyadii dhaxal way leedahay awow hadduu nool oo de wayba isqabaan baa laga yaabaaba aabbaha hooyadii iyo aan iyo aabbahaa aabbihii maxay isku yihiin aabbahaa hooyadii iyo aabbahaa aabbihii maxay isku yihiin ya de waa reen <laughs> waa reen inay de ma isxijaabi markaa isma xijaa xaggay iska xijaabayaan eeg aabbuhu hooyadii buu xijaabaa laakiin awowgu aabbaha hooyadii ma xijaaba laakiin aabbuhuna hooyadii buu isna xijaabaade awowguna hooyadii buu xijaabaa oo eeg ayeeyooyinku marna aabbaha hooyadii waa ayeydaa oo dhaxal way yeelanaysaa hooyadii waa ayeydaadii koobaad oo dhaxal way yeelanaysaa hooyadiina waa dee waa ayeydaa waa macooyada un iyaduna dhaxal way mid kastiba ta dhashay buu xijaabaya aabbaha tii dhashay buu ijaabaya awowgaana tii dhashay isna wuu ijaabaya lakin waxay ku kala baydheen aabbuhu markuu joogo ayeeyo aabba dhaxal ma leh laakiin aabbu hadduuna noolayn oo ayeeyo aabbo iyo awowa ay isku yimaadiin awowgu odhan maayo aabbaa ku xijaabi jiray anna waan ku xijaabi waljaddu milulabi qaacidadii lasoo qaadan maayo oo siduu aabba kuu xijaabaan kuu xijaabi ma odhan karo waa reerba xaggii iska xijaabi waa masalada shanaad culima mas'alada lixaad ee aabbaha iyo awowgu ay ku kala duwan yihiin ama farqiba uu u dhaxeeyo waa mas'ale lixaad weeye aabbaha iyo awowga ayaa ku kala duwanaanaya aabbuhu baa la yidhaahdaa markii binta ay meesha joogto binta markay meesha joogto wuxuu dhexli jiray sudus faral ahaan buu ku dhexli jiray baaqigana wuu dhexli jiray casaba ahaan buu ku dhexli jiray masaladaasina khilaafi ma ahayne eh itifaaq bay ahayd awowgu haddaba markuu meesha joogo meydkuna uu binto ka tago sudus buu dhexli jiray baaqigana case buu ku dhexli jiray laakiin waa maca khilaafin laakiin maxaynu nidhi hee waa maca khilaafin khilaaf baa ku jira oo mas'aladani faa'iide bay leedahay baa la yidhaha xagga xisaabta ah faa'iide bay leedahay baa la yidhaha xagga fiqiga ah faa'iidooyin badan baa la sheegaa oo khilaafkan ku jira ayaa la sheegaa hadda halkaa su-aasha maadi fahanteen si aan u suurayno aabbuhu markuu maca binto yahay muxuu ku dhexlaa baynu nidhi baaqigana ma khilaaf ba mise waa mise waa ijma waa itifaaq itifaaq awowguna sudus buu dhexlay baaqigana casabo waa raajixa raajixa laakiin khilaaf baa galay khilaaf gelidanay ku kala duwan yihiin aabbihiiyo awowgii markaa aabbahana khilaaf ma galo masaladiisaa awowgana khilaaf baa ku jira mas'aladiisaa oo mas'aladu xagga fikiga faa'iidooyin ay leedahay baaba jira baa la yidhah waxaa la yidhaha xagga xisaabtana faa'iido ay leedahay baa jira maala bal hadda aynu nidhaahno xagga xisaabta faaiiday leedahay aan nidhaahno waxay culimada qaarkood qabaan masalada khilaafkeegu hadda aad bu iskugu dhow yahay waxaa la leeyahay markanaan leenahay an awowgii wuxuu dhexlayaa marka hore sud baaqigana wuxuu ku dhexlayaa maxaynu nidhi casabanimo qolaale war naga daayo oo awowga casaba un ha laga dhigo awowga maxay un ha laga dhiga bay leeyihiin casaba uun oo maxay un ha ku dhexlo baaqiga ha wada qaato uun hadda masaladii khilaafka lafdi baa la moodaaba waa isla reergeyn bal haddama suuraynaa mayd baa dhintay nin baa dhintay wuxuu ka tegey inanuu dhalay inanuu dhalay iyo awowgii bes inanuu dhalay iyo awowgii maalka bal hadda eega siday u dhaxlaan yuu ka tegey inanuu dhalay iyo awowgii inantu waa rea iyo markaa maalka laba igu qaybiya bay tihi awowga haddaynu nidhaahno waa ree sudus isna maalka lix igu qaybiya bu ihi lixdii baa lagu qaybinaya lix marka maalka loo qaybiyo inanti maxay qaadatay inantii maxay qaadatay nus oo imisaa ah? saddex awowgiina muxuu qaatay yaa sudus oo lix maxaa sudus ah? hal awowguna hal buu qaatay maxaa soo hadhay labadiina awowgaa qaadanayo maxay ku qaadanaya casabo awowgiina imisuu qaatay markaa saddexdii kale muna awowgu qaadanin qolo saa loo dhexalsiiye bay yidhaahdeen oo xabadna awowgu sudusnimaha ku qaato labana awowgu casabanimaha ku qaato oo saddexdiisa saa u qaato nuskiisa saa u qaato qolana waxay leeyihiin maya war sidaa ma aha waxa weeyaan bay leeyihiin awowgu sidusba maha waa casaba un hala yidhaahdo kolkaa inantuunbaa nus qaadanaysa oo lixdii inantu nus qaadato awowgana yaan laba jeer la dhexalsiininbe inta soo hadhay casabaatee wada qaadun hala yidhaahdo miyaynay isla miduun ahayn labadii dariiq mayna isla ahayn khilaafkani haddaba m waxbuu ku kala dunaanaya xagga fiqiga waxbuu ku kala dunaanaya xagga masaailka dhaxalka ee xisaabta ana waxbuu ku kala dunaanaya xisaabta waxa weeye marka usuululmas'alaha la samaynayo aslulmas'ala marka la samaynayo aslulmas'ala mas'alada waa halka lagu binaynayo maalka lagu binaynayo haddii aynu nidhaahno awowgu waa casabe ee sudusba ma aha maalka laba isleegun baa laga dhigaya oo aslulmasalihiisu maalka muxuu noqoni inain labaa laga dhigaya ilan marka mar itnain baa laga jiri mar arbacaa laga jiri mar alaaa laga jiri mar sita laga mar amaaniya laga dhigi jiri mar itnaa cashar baa laga jiri mar arbac wa cishriin way noo iman doontaa masaa'ilka xagga xisaabta ee maalka loo qaybiya way noo iman doontaa qayb kale kama dhigi kartid maalka mas'aladan labaa laga dhigaya haddii awowgu casabo waa casabo uun la yidhaah haddii la yidhaahdo awowgu casabo uun maaha e waa ree sudusna masalada imsaa loo qaybinaya li baa laga kolka halkaa waa masale agga xisaabta dhaxalka marka la joogo aslu masaluhu iskhilaafayo wey halkaa horta waa la isku khilaafayaayo maalkaa inta loo qaybinayo awowga kolba cidda laga dhiga ayay ku xidhnaanaysaa eh, maalka inta loo kala jebinayo ee laga dhigaya xataa xagga fiqiga faa'iiday ka baa la yidhaahdaayo haddii uu dirdardaarmo bacdalfaralka waxa soo hadhay bacdalfaral wixii soo hadhay ayuu dardaarmay wuxuu yidhi marka ahlufaradku ay fulaan inta soo hadhay nuskeed baan dardaarmay buu yidhi gabadhu yay qaadanaysaa bacdalfarad markaynu nidhahno dee awowgu waa casaba markaan nidhaa gabadhu maxay qaadatay nus bay qaadatay awowgu waa ahlu farad haddaan nidhaa maxaa awowguna qaadanayaa xabad maxaa soo hadhay markaa laba midh baa soo hadhay saw ma aha labadaa midhee soo hadhay ila waxaas bacdalfarad wixii soo hadha ha la qaybiyo buu yidhi ninkii oo hebel iyo ka dhaxal kalena wuxuu yihi waxna dhaxalka ha loo daayo dhaxlayaasha waxna hala qaybiyo hebel baan u dardaarmay buu yihi kolka maalka inta lix isle-eg laga dhigo bacdalfarad hadduu qof dardaarmo uu yidhaha ahlufaradku markay fulaan inta soo hadha laba isle-eg ha laga dhigo marka la yidhaah awowgu waa ahlufarad haddaan idhahno markuu xabad qaato inantuna ay saddex qaadato ee maalka lix laga dhigay afartaasi ay fulaan labada soo hadhay baa laba loo qaybini awow midna awowgii baa la siini oo dee la odhanay casabaad ahayd midna kii loo dardaarmay awowgu imise u qaatay markaa laba mid haddaynu nidhaa awowgu waa casabana halkaa khilaafkiibaa imanayo oo gabadhu markay saddexdeeda qaadato saddexdii soo hadhay unbaa laba loo qaybin ila awowgu ahlufarad maaha bay qabaan kuwaasreesitis maaha waa casabune saddexdii soo hadhay laba loo qaybiyo hal iyo badh awowgu ha qaato hal iyo badhna kii hore loo dardaarmay miyayna xoolihii kala badanin xoolihii miyayna kala badanin markii hore laba laba dhamaystiran laba sahmi oo buu awowgu lahaa ka loo dardaarmayna hal sahmi buu lahaa oo awowgu hal sahmi buu ahlufaradnimo ku qaatay halka sahmi ee kalena dee labadii soo hadhay baa loo qaybiyey isaga iyo kii kale loo dardaarmay wahaakada faa'iidooyin bay leedahay markaa mas'aladu isagoo khilaafku sidaasa ayaa haddana waxyaabo ay ku kala dudunaanayaan oo noocaas oo kale ayuu jiraa waljaddu awowgu milulabi waa aabbaha oo kale cinda faqdihi aabbaha waayidiisa agtiisa fii xawzi maa kii koobsashadiisa yusiibuhu uu helayey waradihi iyo wamadihi iyo kii loo ziyaadiyeyba ilaa idaa kaana markuu yahay hunaaka halkaa ikhwatun walaala mooyaane likownihim ahaantooda filqurbi xagga dhawida iyo wahuwa awowgu uswa ay u yihiin kuwa u siman ayaa iyaga loo soo reebay ow abawaani wailaa idaa kaana hunaaka abawaani laba aabba markay yihiin mooyaane labada aabbo oo macahumaa macooga zawjun zawj uu yahay zawjka oo warisa dhexlayaa oo falummu hooyadu tariu way dhaxli liulusi ulu bay ku dhaxli waa uluulmaal eh maca aljadi awowga miciisa uluulmaal ha ku dhaxasho wahaakadaa kan oo kale isagoo ah laysa maaha awowgu shabiihan mid shabahay bilabi aabbaha mid shabahay fii zawjati meyti meydka xaaskiisa iyo wa ummihi hooyadii iyo wa abin aabbihii wa xukmuhu awowga xukunkiisa wa xukmuhum iyo walaalaha xukunkoogu masalada waxay ahayd inuu tii hore ka istinoodo agga hore inuu ku xijisiiyey ahayd xagg hore miyuu ku xujisiiyeyba mise halkanuu keenay inuu ku xujisiiyey ahayd ilaa idaa kaana hunaaka ikhwa likownihim fi lqurbi wahuwa uswa beydka inuu beydkan daba dhigo wa xukmuhu awowga xukunkiisa wa xukmuhum iyo walaalaha xukunkoogu saya'tii wuu iman doonaa mukamalal bayaani caddayntooda kiyoo la dhammaystirayo fil xaalaati xaaladihii ay dhaxalka lahaayeen awowga iyo walaalaha dib baan ka keeni doonaa oo waa la dhammaystiri saddexdii mas'alo ayuu doonayaa sheekhu inuu halkan inuu tilmaamo lix masale aabbiya awowgu ku kala duwanaayeen sow maaha saddex wuu ka aamusay maxaa soo hadhay saddexda kale laba waynu soo marnay oo labadaynu soo marnay maxay ahaayeen qaraaweynka waa nagii m shalay cashirkeennii u dambeeyey nagii ku marayna cashirkeennii u dambeeyey markaynu soconnay waa kii sheekhu wa in yakun zawjun waummun waabun fauluulbaaqi lahaa muratabun wahaakada mac zawjatin fasaacida falaa takun can alculuumi qaacida labadaa masale waan soo marnay waa markuu zawj dhexlayo iyo markay zawja dhexlayso aabba ayla dhexlayso labadaa jeerba hooyadu ululmaal bay lahayd ululbaaqi bay lahayd awowgana ululmaal awowga iyo walaalahana sheekhu maynaan soo marine halka ay ku kala duwan yihiin aabbihii awowgu waa awowgiiyo walaalaha soo maaha halkaana wuu inoo ballan qaaday inuu dib keenayo wa xukmuhu awowga xukunkiisa wa xukmuhum iyo walaalaha xukunkoogu sayatii wuu iman doonaa mukamal albayaan caddayntiisa kiioo la dhammaystirayo filxaalaati xaaladaha oo dhan si fiican baynu u dhammaystiriyo si weyn baa iyagana loo caddayni ayuu sheekhu yidhi wa bintulibni daahaynoogu jooga cashirkeennu wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله حياتي كلها